bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab أyna yadcu naclayhi إida jalas ayna xagee buu yadacu dhigayaa naclayhi labadiisa kabood idaa jalasa haddii uu fadhiisto qala xadaثna qtaybatu qala xadaثna صfwan bnu ciisa qala xadaثna cabdالlahi bnu haarun wa huwa xijaaziy maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb الmfrad وabu dawud marka maqbuul badanaana dadka uu dhaho dad ibnu xibaan keliya tawhiiqiyey waay oo aan tawhiiq ibnu xibaan geyrkiis aanu tawhiiqinin isaga marka ibnu xajar maqbuul marka uu yiraahdo wuxuu ujeedaa maqbuulun cinda almutaabaca haddii mutaabaco uu helo oo ay jirto waa maqbuul wailaa falayinu lxadiid haddii kale xadiidkiisu dacfi baa ku jiraya an ziyad bni can ziyaad bni sacdi can ibni nuhayk wa huwa bashiir bnu nuhayk ayb can ibni cabbaasi qaala min asunati sunnada waxaa ka mida idaa jalasa arajulu qofku haddii uu fariisanay ou fariisto an yakhlaca naclayhi labadiisa kabood inuu siibo fayadacuhumaa ilaa janbihi dhinaciisa uu dhigo ayib saxaabigu marka min asunati haddii uu yidhaahdo xukmu rafci ayay leedahay nebigaa yiri ayay la mid tahay waxba ugama duwanaa ayb ayb kabaha marka meeshii la dhigaya baa marka xadiidku uu tilmaamaya waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan qofku markuu fadhiisanayo kabaha inuu iska siibo dhinaciisana inuu dhigo waqtiga uu fadhiyo ee isagoo fadhiya inuunan kaba markaasi gasha gashanaanin ayib qaala baabu baabun ashayطaanu yajiiu bilcawdi waالshay-u yaطraxuhu calى اlfiraash maxaa idin dhigan baabkaas ma idinkugu xijinayo ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ashayطaanu shayطaanka yajiiءu bil bilcuudi ayuu la imaanayaa bilcuud weeyaan shay laan iyo wax lamida washay-i iyo shay yaطraxuhu cala alfiraashi wuxuu ku tuurayaa uu ku ridayaa gogasha yacnii gogashii marka la seexanayo in layska jafo leanna waxbaa laga yaabaa inuu shaydaankii ku rido gogashii qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح wahuwa katibu leyt qala xadaثanii mucaawiyaة can أzhر bni saciidi qala samictu abaa umamata yaqulu ina shayطaana shayطaanka yaأtii ilى firaashi axadikum midkiin gogashiisa ayuu imaanayaa bacda maa yafrishuhu ahluhu ehelkiisa markay u goglaan ka gadaale wayuhayi-uunahu ay u diyaariyaan fa yulqi calayhi wuxuu ku tuurayaa uu ku ridaya alcuuda laan yacni qori aw ilxajara ama dhagax aw shay-a ama shay liyuqdibahu si uu u carag liyuqdibahu calaa ahlihi si uu ehelkiisa ugu caraggeliyo ayb faidaa wajada dalika hadduu kaagaa helo falaa yaqdab younan caroonin calaa ahlihi unan ku caroonin qaala waxa uu yidhi liannahu min camali shayطaan weeyaan waa camalu shayطaan ayb marka xadiidka isnaadkiisu waa xasan isagoo marfuucana waa ansaxay hadda min qowli abi umaama weeyaan laakiin hadalkan min qowli abi umaama xataa ha ahaadee lahu xukmu rafciba maxaa yeele shayaan iyo waxbaa wax sameynayuu ka hadlayaa shaydaanka wax samayntiisana wax lagu ogaan karo ijtihaad iyo maaha maar hadday sidaa tahay marka waa mawquufun lahu xukmu rafci mawquuf oo xukun rafci leh weeyaan intaasna isaga wuxuu ka rabaa inuu isku diro ninka iyo xaaskiisa oo uu yidhaahdo marka gogol si fiican iyo iguma goglin iyo waxaan baan meesha ku arkay iyo waxba ma samaysid iyo buuqaas iyo doodaas inuu dhexdooda ka sameeyo marka dambena arrintu ay furiinba iska gaarto ayib labada marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waxay tahay wujuubu itikaadi alxadari can wasaawisi shaytaan shaydaanka wasaawistiisa in laga digtoonaado oo digtooni laga qabo weliba wa khaasatan fima yatacallaqu bizawja weliba arrinta xaaska iyo waxaa ku tacalluqdo in aada layskaga ilaaliyo dayib maxaa yeele shaydaanku cadaawow ka dhex rabaa si qoyskaa u kala tagaan oy isku furaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man baata qofkii bariyey calaa sadxin meel kore guriga dushiisa laysa lahu sutratun xayndaabna uunan u sugnaanin sutradu marka waa wax xayndaab ah meel kore guriga korkiisau seexanayaa iyadoo marka xayndaab aan lahayn xayndaabku marka muxuu ka ilaalinaya inuu dhaco ayuu ka ilaalinaya ayb qala xadaثna mxamed bn الmuثنى wahuwa abu musa zamin qala xadaثna salim bnu nuuxin qala akhbarana cumaru rajul min bani xaniifa weeyaan cumarkaas huwa bnu jaabir cumar bnu jaabir can waclata bni cabdiraxmaan can waclata bni cabdiraxmaan bni wahaab can cabdiraxmaan bni caliyin can abiihi can inabiy sal l slama qaal man baata qofkii baryo calaa dahri beytin guri korkiis laysa calayhi xaal ounan ahayn korkiisa xijaabun wax xijaaba ama xayndaaba uunan ahayn faqad beri'at minhu dimmatu dimmadii waa ka beri noqotay magantii allah ka beri noqonayso Eh, halis inuu ku galaa dhici karto qaala abu cabdillaahi fii isnaadihi nadar imaam lbukhaari marka wuxuu yihi xadiidka isnaadkiisu nadar baa ku jiro ayb marka waxaa laga qaadanayana waxay tahay karahada la karaahaystay qof inuu seexdo meel kore oo aan xayndaab iyo waxba lahayn maxaa yeelay waa sababu halaakin waa halaag sababtiiw ayb dimada xadiidka lagu sheegayna waa cahdiga yacni ilaahay ballantii uu ku lahaa inuu ilaaliyo ou xifdiyo ma ilaalinayo waayo alleh haddii marka ilaahay ilaalintiisu iyo xifdigiisa iyo kalaa-adiisa iyo ricaayadiisu kaa tagtana de waxa weeyaan khataraad gelaysaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa sadu daraa'ica meeshaan in la seexdo maxaa loo diidayna mafsado inay keento wax allaale marka wixii wasiilo iyo dariiq u ah mafsado iyo dhib waa la joojina ayb qaala xadaanaa moxamed bnu warana waxaan usoo marnay qofka haddii isaga oo dufan iyo wax ku yaalaan ou seexdo isagoon iska dhaqin oo ay wax gaaraan falaa yaluumana ilaa nafsahu baal iyo wax inay taataabtaan baa laga yaabaa iyo sun iyo waa badan yihiin marka waxyaabaha islaamku yani weliba sunnadu ay ku xirtay guriga waxaan soo marnay dabka isagoo daaran inaan loogaga tegin oo dab iyo waxay ka baxayaan leanna maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dooliga ama fuwaysiqadu inay intay soo riixdo dhar iyo wax ku dhejiso markaa dab uu kaco waxaasoo dhan marka waa waxyaabaha hadda dadku ay yidhaahdaan ka hortagga ay ku tilmaamayaan waayo shaaricuna markaa aada buu arrimahaas marka uu u daneeyey ayb qaala xadaanaa maxamed ibnu kahiir marka waxna waa nas dabcan waxna wax iska tajribo lagu garan kara wixii nusuustu tilmaantayna sideeda in loo qaato wa wixii tajaaribtu ay keenayaan in lagu halaagsamayana nas yownanba tilmaamin si gaar ahaaneede waa in laga fogaada leanna nasku si guuda uga hadlay arrintaas oo walaa tulquu biaydiikum ila tahluka buu alla yidhi walaa taqtuluu anfusakum ayuu yidhi laa darara walaa diraar ayuu yidhi qaacida fikhiyana waxay tahay addararu yuzaal dararku waa la zuuliyaa marka adii axaadiidtaas baa marka waxaa loo qabsanayaa wax kasta oo la ogaaday dhibkooda asbaabtii marka dhibkaa lagu gaari lahaa waa in laga dheeraado qala xadaanaa mxamed bnu kahiir qala akhbaranaa sufyaan can cimrana bni muslim bni riyaax athaqafiy can caliy bni cumaarata qaala jaءa abu ayuba alansaariy ayaa yimid fasacadtu bihi alaa calaa sadqin ajlaxa fasacadtu bihi waxaan la fuulay calaa sadxin meel kore guri dushiisa ajlaxa oo aan sutro iyo xayndaab iyo midna aan lahayn ajlax waxaa la yidhaha meeshu marka ay gurigii waa dhisan yahay meeshii kore marka aynan waxba ku wareegsanayn derbi iyo wax lamida leanna madina ilal halaag yay keenay waxaan fasacadtu bihi calaa sadxin ajlaxa fanasala waa degay wa qaala wuxuu yidhi kidtu waxaan ku dhowaaday an abiita leylata caawa inaan baryo walaa dimata lii iyadoo alla aan magan magan alla aanan haysanin ayaan ku dhowaaday caawa inaan seexdo cali bnu cumaarahaas marka waa majhuululxaal ayb kii hore laakiin isnaadkiisu nadar iyo uu ku jirayo kaniya marka laysu geeyo waa xadiidku saxiix buu noqona ilaan culimadu markay leeyihiin xadiidka isnaadkiisu waa daciif ama isnaadkiisu waa saxiix yacni ka dhalan mayso xadiidku inuu daciif yahay ama saxiix ayb qala xadaثna musa bnu ismaaciil wahuwa abu salamta atabudakiyu qala xadaثna alxariث bnu cubayd qala xadaثanii abu cimraan can zuhayri can rajuli min asxaabi الnabiy sal ll slam can الnabiyi slى اllahu alayh ali waslama qaal man baata qofkii baryo calaa injaarin ayb injaar marka waxaa weeyaan jamcu injaar waa ijaarna waa la yidhaha luqa ahaan injaar luqatan min ijaar ayuu ka yimid waljamcu ajaajiir wa anaajiir ayaa lagu jamciyaa ayb alijaaruna waxaa la yidhaha sadxiga aan lahayn wareeg aan lahayn meesha kore oo aan markaa yacni lahayn wareeg ayb oo gurigan haddii la dhiso dabaqa dabaqa korkiisa aan loo yeelin geesaha aan derbi laga gelinin markaas ajaajiir kuwaasaa la yidhaha calaa injaarin sadxi aan lahayn xayndaab fa waqaca minhu waa wuu ka dhaco oo ka dhaco markaas fa waqaca minhu ka dhaco famaata dhinto beri-at minhu dimmatu dimadii waa ka beri noqotay oo man rakiba albaxra badda qofkii fuulo xiina yartaju marka uu cartamayso badda ay kacsan tahay yacnii yaktalimu waa marka baddu ay aada u kacsan tahay fa halaka halaagsamo beri-at minhu dimmatu dimadii waa ka beri noqonay culimada fuqahada waxay ka hadlaan badda ma la kori karaa oo qofku intuu badda dooni wax ku raaco dhinaca kale mu meel kale magaalo kale ima ku gaari karaa aad bay uga soo hadlaan qaar kamida waxay leeyiin maya hadduu koro waa nin naftiisa dilay baddaan sidaan u guuxayso oo xooggan badan oo mawjadahan tirada badan leh waxay leeyihiin maya ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihin maya waa la kori karaa haddii in laga ammaan gelayo aafadeeda la malaynayo oo waxayna ka qabsanayaan xadiidkii umu xaraam binti milxaan oo wuxuu yidhi ciidankii nebiga waa ammaanay badda inay korayaan oy jihaad u aadayaan uu sheegay meeshaas marka waxaa laga qaatay badda in la kori karo ibnu cabdilbarna waa keenaa laakiin waa goormo waa haddii aan in lagu halaagsama laga baqayn laakiin baddi aad gelaysaa yacni baddii waa kacsan tahay doomanka aada wadaa doon macnale maaha wax laysku kabkabay waaye dadkan hadda waxaan ay badaha uga gudbaan oo kale oo badahan libiya iyo ama yemantan iyo looga gudbaayo ee eewaxa lagu gudbaana aan laga ammaan aan laga aamin ahayn ee midkaas qofka markaa naftiisa ku biimeeya waa nin naftiisii dilay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waa gelay xadiidka hadda marka xiina yartaju buu ku qayday marka badda ay kacsan tahay xoogaa markay degan tahay dhib ma lah waa kori karaan ayb yani eh, fahalaka markaa halaagsamo beri'at minhu dimmatu dimadii waa ka beri noqotay isaga qofkaasi ayb xadiidkan marka waa xasan isaga can rajulin min asxaabi nabiy haddii la yidhaahdana dhib maleh leanna asxaabta rasuulka kulluhum cuduud waxaa gelaya marka arrimahan qofku wax allaale wax nafsadiisa ka gelin karo ama keyrkii uu ku geli karo uu ku gelin karo waxyaabaha hadda ugu badan dee waxay tahay haddaad waddadii aada dhigto biro iyo aada dhigto iyo qashin aada dhigto oo dadkii ku jabaan wax adiga lagu haystay noqonaysaa waxaa lamida ah waddadii inaad adiga ku samayso mutaneel intaad ku samayso haddana biyo ku shubtood ku weyse qaadato ama biyo lagu shubo wax badanna waay dadku marka adiga gurigaaga aada leedahay wixii ka gadaaleeyo adiga ma yani wanaaggeeda unbaad leedahay iyo isticmaalkeeda maahan inaad marka aada hallaysa maaha ayb waxaa ugu badanna baalkaas mutaneelka marka dadka ay ku sidbanayaan qaar waxaa laga yaabaa dib usoo kabni waayo dad waxaan garanaynaa sariir u korayba ama bir shilkaa u qaatay waana wax basiir laga dhiganayo basiir maaha adaa qofkaas waxaas ka yeelay fuqahada hore waxay ka hadlaan moos iyo batiiqa iyo qobkiisa oo guriga hortiisa haddaad ku tuurto oo qof uu ku jabo baabudiyaad iyo markay ka hadlayaan iyo waa ka hadlaan sababka iyo mubaasharada iyo shardiga iyo markay ka hadlayaan annagana waa iska fududaysanayna ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yudlii rijlayhi labadiisa lugood ma raaricinayaa idaa jalasa hadduu fariisanayo labada lugood ma raaricinaya qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii cabdiraxmaan bn abi zinaad can abiihi qaala shahida cindii abu salamata bni cabdiraxmaan anahu aqbarahu cabduraxmaan ibnu naafic bni cabdilxaaris alkhusaaciy ana aba muusa alashcariya akhbarahu ana nabiya sal l slama kana fi xaa'iqin nebiga meel beer oo ceel ku dhex yaalo deyrle buu joogay calaa qufi lbi'ri ceelka korkiisa raarkiisa mudliyan isaga oo markaa laalaadiyey rijlayhi labadiisa lugood fi filbi'ri ceelka ku laalaadiyey dhexdiisa waa soo marnay xadiidkan isagoo dheer baabu maa yaquulu idaa kharaja lixaajatihi qofka wuxuu dhahayo haddii uu xaajadiisa u baxo qala xadaanaa mxamedu qaala akhbarana cabdullaahi waa maxamed bnu muqatil qala akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana mxamed bnu ibrahim wahuwa mxamed bnu ibrahim bni muxamed ibn cabdiraxmaan huwa majhuulu ibn alimaam dahabi wuxuu yihi laa yucraf imaam ibnu xajarna maqbuul buu yihi qala xadaanii muslim bnu abi maryam huwa almadaniyu hiqat ana bna cumara kana wuxuu ahaa ida kharaja min beytihi gurigiisa hadduu ka baxayo qaala wuxuu dhahaya allahuma salimnii wasalim minii allahuma ya allahu allow salimnii ibadbaadi inabadgeli wasallim minii wasallim innaasa dadkana nabadgeli minii aniga iga nabadgeli yani ilaahu ana aan waxyaan leega halaynin ana aanan waxhalaynin ayb qala xadaanaa moxamed bnu salt wahuwa abu yacla albasriyu abu yaclى qala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can cabdillahi bni xuseyn bni caطaa wahuwa alhilaaliyu ضaciifu ninkan waa ضaciif can suhayl bni abi saalixin can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam anahu kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min beytihi gurigiisa hadduu ka baxayo qaala bismi اllaahi ayuu dhahay attuklaanu calى اllahi tala saarashada alla korkiisay ahaatay laa xawla walaa quwata ilaa billah qaala baabun hal yuqadimu rajulu rijlahu ninku lugtiisa hore ma u dhigayaa bayna yaday asxaabihi dadkiisa hortooda asxaabtiisa horteeda lugtiisa ma soo qadimi karaayo hore ma usoo fidsan karaa wahal yataki-u bayna aydiihim iyaga hortooda ma dangiigsan karaa xusul iyo barkin intuu xusul dhigto qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa yaxya bnu cabdiraxman alcasariyu wahuwa maqbulu rawaa lahu lbukhariyu fi ladabi اlmufrad qala xadaanaa shihaabu bnu cabaadin alcasariyu wahuwa maqbulu ayضa rawaa lahu lbukhariyu fi ladabi اlmufrad ana bacda wafdi cabdilqays samicahu yadkuru wuxuu maqlay iyaga oo sheegayaan isagoo sheegaya bacdigaas qaala wuxuu yidhi lamaa bada'naa markaan bilownay fii wifaadatinaa wafdiyeynteenna ya saas ma idiin dhigna lama bada'naa fii wifaadatinaa ila nabiyi sal ll ly slam markaan bilownay wafdi inaan usoo noqonno nebiga xaggiisa sirnaa waa soo soconnay soo dhaqaaqnay xataa idaa shaarafna alquduuma markaan kusoo dhowaanay soo gelitaankii talaqaana rajulun nin baa nala kulmay yuudicu degdegayo calaa qacuudin rati korkiisa xaal uu yahay lahu isaga ou lahaa fasallama waana salaamay yuudicu marka waa min alidaac awdaca yuudicu idaacan wala awdacuu khilaalakum alla uu yidhiyo kale walaa asracu nin marka degdegayo calaa qacuudin rati korkiina fa ah ku sugan lahu isaga uu lahaa ratigoo lahu isaga usugnaaday fasallama waa salaamay faradadnaa calayhi waa ka radinay salaantii uma waqafa waa istaagay faqaala wuxuu yidhi miman ilqowmu qowmku waa ayo qulnaa waxaan nidhi wafdu cabdilqays naxnu anagu wafdu cabdilqaysaan nahay qaala marxaban bikum soo dhowaada yani marxaban saadaftum makaanan raxban meel waasaca ayaad haleesheen waa ahlan ehelna waa haleesheen waayo dad iyo meelba waa hesheen soo dhawaada iyaakum dalabtu iyaakum idinka un baan dalabtu idinsoo dalboon raadiyey yani hadda dalabtukum waa dhihi karin dalabtukum laakiin iyaakum dalabtu iyo dalabtukum xagga macnahay aada ugu kala fogaanayaanoo iyaakum dalabtu markuu yidhaha idinka keliyaan idiinsoo qasday way oo xasri iyo macno noocaas oo kalea ku jira macnahaasana hadda meesha ka muuqanaya ayib ji'tu liubashirakum waan imid liubashirakum marka haddii macaani la milicsanaayo hadhow ma dhahaysid damiirkii oo mutasil ahaan loo keeni karo in munfasil ahaan loo keeno yacni ma fiicna ma la dhahayo leanna hadda infisaalka macno gaara oo aan kan kale ku jirinaa laga rabaa markaa iyaakum idinka keliya unbaan dalabtu idin raa idin soo raadiyey waa ji'tu liubashirakum waan idin imid anoo idin bishaaraynayo qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam bilamsi lanaa nabiga shalay wuxuu nagu yidhi inahu nadara ila lmashriqi bari buu fiiriyey xaggeeda qorax soo bax faqaala wuxuu yidhi laya'tiyanna qadan berri waxaa imaanaya min hada alwajhi dhinacan ka imaanayo yacni lmashriqa buu u jeedaa khayru wafdi alcarab carab wafdigeeda ka ugu fiican ugu khayr badan fa bittu waan baryey buu yidhi urawiqu xaal aan gadgadoomayo oo aan firaashka saa iyo saa ugu gadgadoomayo xataa asbaxtu ilaahan waa beristay arrin markay kugu taagan tahay maanta dhan firaashkaad ku gadgadoomaysaa oo arrintu markay muhiim kula tahay fashadadtu calaa raaxilatii gaadiidkaygaan xirxirtay oon adkeeyey fa amcantu fi lmasiiri fa amcantu waxaan ku daa'im noqdoon sii socday fi lmasiiri socodkii xata irtafaca annahaaru ilaa maalintii ay kor noqotay fa amcantu markaa imcaan macnihaysu marka waxaa weeyaan istimraar iyo waa daa'imiye elitaan wuxuu kusii jiray ayb fi lmasiiri xata irtafaca annahaar ilaa maalintii ay kor noqotay wahamamtu rujuuca aan hamiyey marka inaan laabto aan damcay uma ruficat ru-uusu rawaaxilikum waxaa la kor yeelay marka gaadiidkiina madaxyadooda iisoo muuqday oo lasoo kor yeelay uma hannaa raaxilatahu bizimaamiha uma hanaa wuxuu soo laabay marka uu soo celiyey raaxilatahu gaadiidkiisiiba uu soo celiyey bizimaamiha awel laabto u rabay waa soo celiyey bizimaamiha iyadoo maca zimaamiha hogaankeeda uu la jiro marka hore iltifaadaa warkan ku jiro markii hore wuxuu ku socday saa iska sheekeynaya markii dambena haybu haa'ibuu ka dhigay wahamamtu rafac eh, ayb wahamamtu iyo fa amcantu iyo ayuu soo waday hadda marka uma hanaabu isaga ileyna iska hadlayaan ayb uma hanaa raaxilatahu bizimaamihaa raajican isagoo markaa soo noqonayo yuudicu cawdahu calaa bad'ihi ayib ama waxaa dhici karta ninka xadiidka warinaayo ka sheekeynayo inuu sheekadii markaa soo galay oo isagii xaalkiisii uu ka warramay raajican yuudicu isagoo dedejinayo cawdahu calaa badihi yuudicu isagoo degdegayo cawdahu noqodkiisa calaa badihi meeshii uu kasoo bilowday ku degdegayo ayb xata intahaa ila nabiy sal ly slam yani markii hore maalinkii baa ku kor noqday inuu iska laabto damcay kadib wuxuu arkay wafdigii markuu wafdigii arkay buu marka daabadiisii soo celiyey waa soo socdaa marka iyagii xaggooda maaha ma soo celin cafan wou soo laabay daabadiisii bizimaamiha maca zimaamihaa raajican isagoo noqonaya yuudicu yusricu ou degdegayo cawdahu noqodkiisu u degdeg uu kula degdegayo xaggee ku laabana calaa badihi meeshuu kusoo bilaabay waa madiina xataa intaha ila nabiyi sal ly slam ilaa nabiga uu soo gaaray wa asxaabuhuna xowlahu dhinacyadiisa ay joogaan min almuhaajiriina walansaari faqaala biabii wa ummii ji'tu waan kuu imid waan imid ubashiruka anoo kugu bishaaraynaya biwafdi cabdilqays qaala annaa laka bihim yaa cumaru cumarow markaaseed ku ogaatay xaggee bay kaaga sugnaadeen warkoodu u kaaga sugnaaday yacni min ayna laka bihim yaa cumaru qaala hum ulaa-i hum iyagu ulaa-i waa kuwaan calaa ahari raadkayga kusoo jiraan qad adalluu way soo galeen waa soo dhawaadeen fadakara dalika arrinkaa buu sheegay faqaala wuxuu yihi basharaka allahu bikhayrin khayr allah kugu bishaareeyay watahaya-a alqowmu dadkii waa diyaargaroobeen fii maqaacidihim fadhiyadoodii ayay ku diyaargaroobeen waa isdiyaariyeen dee wafdi baa imaanayo wa kaana nabiyu sal l slam nebiguna wuxuu ahaa qaacidan mid fadhiya fa faalqaa dayla ridaa'ihi mago-iisa kore darafkeeda ayuu riday taxta yadihi gacantiisa hoostiisa ayaa marka uu ku ritay fataka-a caleyhi waa cuskaday yacnii maradii go-aan kore faraqeediibuu dhulka dhigtay xusulkiisau saartay marka barkin oo kale u ka dhigtay wa basada rijlayhi labadiisa lugoodna waa fidiyey faqadima alwafdu wafdigiibaa maxalu shaahidka waa intaas marka qisada dhanba faqadima alwafdu wafdigii baa soo galay fafarixa bihim almuhaajiruuna walansaaru waa ku farxeen falamaa ra-w nabiya sala allahu alayh ali wasalam waasxaabahu nabiga asxaabtiisa markay arkeen amraxuu rikaabahum markii ay arkeen marka amraxuu waxa ay aada u firfircooni geliyeen rikaabahum gaadi waxii ay saarnaayeen ayb faraxan bihim farx ay markaa ku farxayaan ayb bay marka yacni lasoo ordeen oy nashaad iyo u yehneen ayb amraxuu bimacnaa anshaduu waayo nashaad bay geliyeen iyo firfircooni rikaabahum gaadiidkoodii faraxan bihim wa aqbaluu way soo qaabileen siraacan musriciina iyagoo degdegaya fa awsaca alqowmu qoomkii marka way waasiciyeen majliskii wanabiyu sal l l slam nebiguna mutaki-un ugu dangiigo calaa xaalihi fatakhallafa alashaju ninkii daqranaabaa dib maray wahuwa mundir ibnu caaid ibni mundir ibni alxaarith ibni nucmaan ibni ziyaad ibni casar ninkaabu fajamaca rikaabahum gaadiidkoodii buu ku ururiyey ayb uma anaaqahaa waa fariisiyey waa tu'iyey waxada axmaalahaa rarkiibuu ka dejiyey rarkeedii wa jamaca mataacahaa alaabtiibuu ururiyey uma akhraja wuxuu soo bixiyey caybatan boorso lahu isaga usugnaatay wa alqaa canhu wuxuu ka riday xaggii uu iska tuuray xaggiisa thiyaaba safar dharkii uu kusoo safar galay buu iska tuuray wa labisa xullatan laba marado isku joog abuu ah gashtay uma aqbala yamshii waa soo qaabilay isagoo soconaya mutarasilan si khushuuc ku jiro oo deganaan ay ku jirto dadkii kale marka de nebigii bay isla markiiba kusoo degdegeen ninkan laakiin ashaja cabdilqays isaga intuu soo qubaystay dharkii iska soo bedelay dhar qurux badan soo gashtay buu nebiga soo aaday waa ninkii nebiga ammaanay ina fiika khaslatayni yuxibuhum allahu alxilma walanaa ayb faqaala nabiyu sal ll slam nabigu wuxuu yihi man sayidukum sayidkiina waa ayo wazaciimukum odaygiina yaa waayo wasaaxibu amrikum taladiina ninkay ka go-da waa ayu fa ashaaruu way ishaareen biajmacihim dhammaantood ilayhi mundir bay ishaareen wa qaala wuxuu yidhi ibnu saadatikum haadaa odayaalkiinnii miyaa dhalay ninkan yacnii nin soo jireen marka siyaadada u hayay iyo odaytinimada ma yahay qaaluu waxay yidhahdeen kaana aabaa'uhu aabayaalkiisu waxay ahaayeen saadatana dadka annagana hogaamiya fi ljaahiliyati wa huwa isaguna qaa'iduna ila alislaam waa ka noo soo kaxeeyey islaamka lagu hogaamiyey falama intaha alashaju ninkii marka daqranaa ashaj markii uu soo gaaray majliskii araada waxau doonay an yaqcuda inuu fariisto min naaxiyatin dhinac inuu iska fariisto damcay istawa nabiyu sal l qaacidan nebigii markaa waa ekaaday isaga oo fadhiyo mid fadhiyo iyo soo fariistay nebigu qaala waxa uu yidhi hunaa yaa ashaj ashajiyow meeshan soo fadhiisa isaga inuu meel iska fadhiisto uraba markaa nebigu meeshan fadhiisto qaala haa hunaa yaa ashaju wa kana awala yawmin sumiya alashaj waa maalintii ugu horreyso ashaji lagu magacaabay dalika alyawm wa kana eh, awala yawmin sumiya alashaja dalika alyawmu maalinkaabu ahaa asaabathu ximaaratun dameer ayaa asiibtay bixaafirihaa qoobkeeday ku dhufatay wahuwa isaga oo fadiimun markaa naas ka go-ay fa kaana fii wajhi wejigiisa waxaa ku sugnaa midlu lqamari daa'iro wax sidii day bisha oo kale u wareegsan ayaa ku taallay oy calaamad ku samayso daqar ah fa aqcadahu waa fariisiyey ilaa janbihi dhinaciisa ayuuayuu soo fariisiyey wa aldafahu warkana waa u jilciyey wa carafa fadlahu calayhim wuxuuna gartay fadligiisa calayhim korkooda uu ku leeyahay yacnii inuu ninkan dadkaa fadli ku leeyahy ka fiica ka fadli badan yahay nebigu wou gartay oo wuxuu ku gartay dhaqankiisa iyo qaabka u usoo dhaqmay fa aqbala alqowmu cala nabiyi sal ll ly slam dadkii nebiga ay kusoo jeesteen yas'aluunahu wa yukhbiruhum iyagoo su-aalayaan nebiguna ugu waramay xataa kaana bicaqibi alxadiidi ilaa xadiidka ciribtiisa ay lasoo gaaray aakhirkiisa qaala wuxuu yidhi hal macakum min aswiidatikum shay-un sahaydiinna wax ma haysataan qaaluu wuxuu yidhahdeen nacam faqaamuu siraacan waa degdegeen marka kullu rajulin nin kastoo minhum iyaga ka mid a ilaa hiqalihi alaabtiisa u degdegay hiqal waxaa la yidhaha safarka alaabta alaabta oo wato culayska iyo yani culayskaa laga keenay laakiin waa alaabta musaafirku wataa hiqal la yidhahda mararka qaarna ilmaha yaryarkana waa la dhaha nin walbaa marka alaabtiisii buu marka u degdegay fa jaa-uu bisubarin bisubari tamri waxay la imaadeen goobo timir ah fii akufihim yacnii gacmahooday kusoo qaadeenay kula imaadeen fa wudicat calaa nidcin ayaa lagu fidiyey go- baa la fidiyey bayna yaday ama yacnii nidcigu waxaa weeyaan maqaar iyo wax inuu ka samaysan yahay salli yaro yaro qofka un deeqo wa beyna yadayhi hortiisana jariidatun ayaa nebiga ahayd laan duuna diraacayni laba dhudhun ka hooseyso oo fowqa diraaci hal dhudhunna ka weyn laan timireed oo marka laba dhudhunna aan gaaraynin halna ka weyn ayaa hortiisa taallay fa kaana wuxuu ahaa yaktasiru bihaa inuu cuskanayo marka yakhtasiru mau kuu dhiga mase yaxtadiru maya ninkaan sheega ay yactamidu bihaa ou cuskanayo qalamaa yufaariquhaa waxaa yarayd inuu faaruqaba fa awmaa bihaa waa ku iyadii ayuu ku ishaaray marka fa awmaa waa ku ishaaray bihaa biljariidati laantii buu ku ishaaray fa awmaa biha ilaa subratin goob min dalika tamri timirtaa ka mida faqaala wuxuu yihi tusamuuna hada tacduud midkan waxaad ku magacaa waxaad ku magacaawdaan soomaaha atacduud qaaluu nacam haabay dhaheen qaala watusamuuna hada asarifaan miyaad ku magacaabaysaan qaaluu nacam qaala watusamuuna hada albarniy midkaanna berni miyaad dhahdaan qaaluu nacam noocyo timiraha kamida waa waxaasoo oo dhan qaaluu nacum bay yidhaahdeen lama af soomaaliyey karo annaga timir ma naqaano marka haddii af soomaaliya laguma keeni karo waa anwaac kale gegedisaan oo timirta ninkii timir beertaa waxaas yaqaano ama ka ganacsado qaala wuxuu yidhi huwa khayru tamrikum huwa isaga khayru tamrikum timirtiina tan ugu fiican waay wa anfacuhu lakum idinkugu anfac badan ayb waqaala bacdu shuyuukhi اlxayi waxay dhaheen oo qabiilada odayaalkeeda qaar ka mida ah, wa acdamuhu barakatan uguna weynin badan xagga barakada ayb marka huwada inay berniga u laabanaysaa moodaa marka timirta berniga berniguna haddaa dhulkan xijaaz iyo haddaad tagto timirta marka berniga waa waa waa jirtaa timir macruufa qaaluu waxay yidhaahdeen ayb wainamaa kaanat cindanaa agteenna ayay ahayd waxaa ahaa khasbatun ayaa ahayd ayb yacni geetimireed mira miraha ka baxaa ay aada u badan yihiin wainamaa kaanat cindanaa agteenna waxaa ahaa khasbatun geetimireed naclifuhaa ibilanaa waxaan siin jirnay oon ku calfi jirnay geeleenna xameeranaa iyo dameeraha falamaa rajacnaa min wifaadatinaa wafdini wafdinimadeennii markaan ka laabanay tilka taadaas ah cadumat ragbatunaa fiiha timirtii berniga marka jacaylkeennii waa nagu batay oo iyada ku saabsan maadaama nebigu sidaa ku yidhi ayb wa fasalnaaha waa abuurnay fasalnaaha waa tallaalnay ayb laanta yartaa maxaa la dhahaa oo la oo la tallaala fasiila la ilaha fasiila iyadii buu marka ficil ka dhigay wafasalnaaha xataa taxawalad ilaa ay isku bedeshay himaarunaa annaga miraheena minhaa iyada wara-ayna albarakata fiiha barakada ku suganna waa aragnay ilaa aan aragnay xadiidka marka dherarkan badan marka tarjamada inta uu ka rabo intii aan soo tilmaanay qaala baabu maa yaquulu idaa asbaxa waxa uu dhahaya qofka hadduu waa beriisto qaala xadaanaa mucallaa qaala xadaanaa wuhayd qala xadaanaa suhayl bnu abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaala kana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam idaa asbaxa qaala allaahuma bika asbaxnaa ilaahu adaan ku waabariisanay marka bika waxay ku tacalluqaysaa maxduuf maxduufkaana waa khabar wuxuuna noqonayaa allaahuma ya allahu allow asbaxnaa waan waa bariisanay mutalabisiina ayb bxifdika xaala wasfi marka ayaa bikadani wasfi muqadaray ku tacalluqaysaa wasfiga muqadarkaana waxaa weeyaan mutalabiseena macnuhu marka wuxuu noqonaya allahuma ya allahu allow asbaxnaa waa waa beriisanay mutalabisiina bika ay bixifdika annagoo ku dheehan adiga ilaaladaada inaadna ilaaliso xifdigaaga wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka nushuur waidaa amsaa qaala allahuma bika amsaynaa wabika asbaxnaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka almasiir riwaayadan marka ilayka almasiir bay leedahay riwaayana waxay leedahay wailayka annushuur labadaba tii hore hadda subaxdii nushuuray ahayd midaana hadda masiir buu yidhi habeenkii midda dambe marka wailayka almasiirna waa riwaayada waa ku timid wailayka nushuurna waa ku ibnu lqayim aan filaya alwaabilu sayibka isaga wuxuu yidhaahdaa waileyka almasiirtaa macno xeel dheer uu ku jira lianna subaxii waa lasoo kacay markii lasoo kacana de waa la faafa dhulkaa lagu faafa nin walba meeshuu irsaq ka raadsan lahay meeshuu cilmi u doono lahay subaxdii waa la faafa galabkii iyo habeenkiina marka lasoo gaaro waa lasoo hoyana hoyashada marka masiirkaa ku habboon bixidda subaxdiina nushuurkaa ku haboon faafitaanka ayfaar meeshaas marka macnahaasu marka keenay labada riwaayo waa ansixeen laakiin midaan nasiirku waa fiican tahay macna aada uxal dheer baa ku jira waayahay qaala marka ducadana subax iyo galabkii baa marka la aqrinaya saddex saddex jeer baana marka riwaayadka qaar ay tilmaameen qala xadaثna mحamed بن سلام whuwa الbikandiyu qala xadaثna wakiic can cbaadaة bni mslm الfazariي huwa abu yaحya الbصriي qala xadaثnii jubayr bn abi سulaymana bni jubayr bni mطcim huwa الnawfaliy الmadaniy ثiqat qala samictu bna cmra yaqulu lam yakun rasuulu الlahi sal ه slm nabiga ma ahayn yadacu inuu ka tegayo haؤulaءi الkalimaat kelmadahan idaa asbaxa hadduu waa beriisanayo waidaa amsa hadduu galab galayo allahuma inii asأluka alcaafiyaةa fi الdunya wاlآakhirة ilaahu caafiya ayaan ku su-aalanayaa adduunya aakhiro caafiyadaas marka macnaheedu waa xeel dheer jirka in lagu caafiyo qalbiga in lagu caafiyo fitna in lagaa caafiyo macnaha aada u xeel dheer baa ku jira caafiyada saan anaga uhaysana maahanoo jirkuun inuu caafimaado keliya bal wixii diinkaaga dhib u aba inuu ilaahay kaa caafiyo ta ugu daranna taas haddii jirkaagu oo hadda caafimaad qabin laakiin diinkii ku caafimaad qabo waxa la qadari karo ugu badan waa inaad dhimato bis laakiin markaa jirkaagu caafimaad qabo qalbigii iyo nixladaada yacni ictiqaadkaaga iyo diinkaagu uunan caafimaad qabin ee maxaa la qadaraa marka dhib aan dhammaaninaa la qadaraa haddaa saa ku dhimato walciyaadu billah marka qofka mar walba allahuma ini acuudu bika min mudilaati lfitan inuu yidhaahdo inuu yacni tan allahuma ini asaluka alcaafiyata fi dunya walaaakhira ducaa aada u weyn qulubtaan isgedgedinayso maalinba qofku wax un qalbigiisa gelaya yaa adiga kuu damaanad qaaday kaagu inuu badbaadayo ma ogid cabsi in la cabsado allahuma inii asaluka alcafwa waalcaafiyata fii diinii iyo wa dunyaaya diinkayga addunyadayda dhexdeeda wa ahlii wa maalii allahuma astur cawraatii ilaahu cawraadkayga astur ceebahayga ilaahu astur oo qari wa aamin rawcaatii ilaahu nabadgeli rawcaatii aniga argagaxaygana iyo waxyaabaha aan ka cabsanayana ilaahu iga badbaadi way ducooyinka nabiga feris ay u macaani ballaaran yihiin waa gaagaaban yihiin macaanidoodana waa weyn ayb marka cawraadkayga ilaahu ilaa e astur haddii lagaa arko dadkii wejigoodii iyo waa ku waa waa waa jiro qalbigaaga saameyn saameynaysa ayb dee ceebtaadiiba banaanka timaado si marka ceebtaadu aynan banaanka u imaanin adiga marka ceebo kale iyo ha isku shidaynin inaad banaanka keento lianna aljaza min jinsi lcamal waa min rawcaatii waxyaabahan ka argagaxayo aniga ee argagax gelinayana ilaahu iga aamin geli allaahuma xfadnii ilaahu i ilaali min bayni yadaya horteyda min qalfii gadaasheyda wacan yamiinii midigteyda wacan shimaalii bidixdeyda wa min fawqii korkayga wa acuudu bicadamatika ilaahu weynaantaadaan magangelayaa cadamadu waa sifa ilaahay leeyahay min an ugtaala in la idafo oo si gaadma ah anoon iska jirin la ihalaago min taxtii xagga hoose la igaga yimaado marka xagga hoose in layga dafo waa dhulgariir inuu igu dhaco dhulka ila go-o macnuhu sidaas weeyaan min an ugtaala min taxtii xagga hoose in layga dhulka la ila gooyo yaan ilaahu kaa magangelaya ayb waacuudu bicadamatika min an ugtaala in markaa la igaado oo anoon iska jirin oo gaafil ah inta la igaado la iga dafo min taxti hoosteeda ayb qala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa baqiyatu can muslim bni ziyaad mawlaa maymuunata zawji nabiy sal l slam qaala ayb ninkaa marka muslim ibnu ziyaad waa maqbuul qaala samictu anas bna malikin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama man qaala qofkii yihaa xiina yusbixu markuu waa beriisanaya allahuma inaa asbaxnaa nushiduka ilaahu waan waa beriisana nushiduka xaal aan ku marqaati gelinayno wanushhidu xamalata carshika carshigaaga malaa'igta xambaarsan xaal aan aan gelinayno wa malaa'ikataka iyo malaa'igtaada wa jamiica khalqika waxaan markhaati gelinaynaa oon u sheegaynaa annaka anta allaahu adigu inaad tahay macbuudka dhabtaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maane waxdaka xaalaad tahay kaliga laa shariika ku wax kula laka adiga kuuma sugnaa waana muxamedan muxamedna cabduka wa rasuuluka inuu yahan ma ayaan markhaati gelinaynaa ilaa haddii sidaa uu yidhaahdo qofkii sidaa yidhaha ilaa actaqa allaahu alla waa ka xoray waa xoreynaya rubcahu rubciisa fii dalika alyowmi maalinta isaga rubciisaa naarta laga xoreynaya waman qaalaha maratayni qofkii yihahna actaqa allahu nisfahu nuskiisa min annaari buu ka xoreynayaa waman qaalaha arbaca maraatin qofkii yidhaahna actaqa allahu min annaari fii dalika alyowm afar jeer qofkii yidhaahna maalinkaas dhanba ilaa isaga dhammaantii waa laga xoreynaya ayb hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina